بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا ما جنوا لكنا من خينا فلك يا لطيف الكسرة أصلا عليك آية الرابعة الثلاثون حكاية صدني أفراد قال السري السخطي وحسري رضي الله تعالى عنه ترجمه سوانو سوال مري karajtu yawmana ubahay ila lmaqaabiri maqaabir qabriyaalka faidan bibahluli lmajnuun wahaa meesha igu soo kadiyas dhahay bahluli lmajnuun faqultu lahu waxaan u dhahay ayu shayin tasnacu wahaa hunaa maxaa ka sameey maxaa ka sameey hoosaa meeshaan qaala waxaas dhahay ujaalisu qooman waxaan la fadhiisahaa dad oo laa yu'zuunanii aan idi weynin wain dibtu hadii maqnaadane oo xagoodi an ka maqnaadane laa iktaabuni ay ay ay xamaheyne waqultu lahu waxaan u dhahay alaa takunu jaayan koo gaajeesan maahanin o walaa cani waa iga jeesias a waansha wuxuu guda galiy asahaayo naju manidhe mase taju a ha najuna e. wa og yahay hada kuli taasuraamya taju waa gaajoye fain aljuca jucani min calami tuqa min calami tuqa ma kudhi mahameda ah, min calami tuqa calaamadeedi waayo takwada takwada calaamadeedi waayo waina طawil اljuع ninka gaajadiis dheer yawma sayashbac maalina sarki doonaa waqiila liaakhar koo kalena waxaa loo dhahay min cuqalaaءi lmajanin majaninta caaqiliintoodi kamid eh waqad akbala min bacdi maqaabir usoo ka yimid qabriyaalka bacdigeedi usoo ka yimid xaggiy ag xaggoodi min ayna ji'ta aa loo dhahay inteed ka timid qaala waxaa min cindi hadi lqaafila annaazila oortan oo soo degatay xaggoodaan ka imid xaggeediyaan ka imid kiila low waxaa loo dhahay maadaa qulta low maxaa usoo tiri wamaadaa qaaluu laka maxay kusoo dhaheen qaala waxaas dhahay qulta low maxaa usoo dhahay minii tarxaluuna aniga waa igarada mataa tarxaluuna shamee igala raeetiin faqaala casaa xiina takdumuuna markid soo geshiin an aniga rarahenaa waqiila aakarkao kalena waxaa loo dhahay lima laa tusalii maxaa u duka weysi fatakalama waxaa isku hadlay bikalaamin cajiibin kalaam yaab lahaa isku hadlay waashhada shicran shicr aas inshaaday waxaas zurnaa waqdi xawaajiba xaqina waxay dhahaayaan astahay dadka ha xaqaayan waajibkiisna gudo waqad askadat xaalii xaalkey waxay riday xuquuqahum cani xageey ka riday xuquuqoodii dadkaas saas dhahaayaan xuquuqoodii xaaladay riday xageey ka riday idaa hum ra-ow xaali hadii xaaladeyda ay arkaan walam yahnifu lahaa ay iska nazahin ajligeeda ay isnazahin oo iska kor yeelin walam yanifu minhaa xaggeedina ay iska nazahin ayna iska kor yeelin anaftu lahum mini aniga xaggeeyaan iyagana isku nazahaa iska kor yeelaa wax olajeeda si wataa mala gaari karo wax oo isto aada fiiro ubaahan waayo idaa hum ra-ow xaali haddii xaaladeeda ay arkaan walam yahnifuu lahaa ay isku kor yeelin lahaa ajdigeedi xaaladeeda ajdigeedi ay isku kor yeelin ooy iska nasahin iska dheereynin walam yahnifuu minhaa xaggeedina ay iska kor yeelin aniftu lahum anigina waa isku kor yeelaayo ayaga ajdigooda minii xaggeen isku kor yeelaa waxaa malasku ishaaroya ah isiga sala su-aasha laweydiyo oo salaada maxaa udukis dukaweysi la dhahay maana oo saas aha isku hooyaa sababta oo tawas macnaa ku jiraa waanshada bacduhum shicran bacdigoodi shicir ay inshaadeen waxay dhaheen yaquluuna majnuunun waxay dhahaayeen aslaa adiga majnuun aad tahay walow calimuu haddii ogaa lahaayeen bima u asi wax in la kulmaayo aan oo dheh galaayo oo min fardin jawaa ah dhuxi keed keed kiisi xadgudubka ah eh. haddii ogaalayan waxay aniga ula kulmaayo oo ah dhuxi kiisi xadgudubka ah eh. basad lcudra cudur ay ifidi lahaayeen waayo cudur waayo cudur daaro lahaayeen wasu'ila bacduhum bacdigoodi waxaa la weydiiyey can bacdi haaulaahi lmajanin can haaulaahi lmajanin la weydiiyey dadkaan majaaniinta ah wamaa yatakalamuna bihi min alxikma walmacrifa iyo wixii ay kuwaramayaan alaweydiiyey oo xikma iyo macrifada ah faqaala waxaasdahay ina haaulaai kuwaan kana lahum fadlu wacaqli waxay lahaayeen fadli iyo caqli falamaa markii akada allahu caqlahum oo ilaahay askaaday caqligoodii abkaa calayhim fadlahum fadligoodii as ilaahay u baaqi yeelay jawaabey mana fadlin waa lahaayeen aklin waa lahaayeen marka ilaahay akliga askixaayo oo maxabadiisi ku ureereen cishkigiisii oo aada u xadgudbeen abqa caleyhim fadlan waxaa loo reebi fadligii lahaayeen waa loo maqaamkoodi waa leeyihi saas ku jawaabi alxikaayat alkhaamisata walthalaathuuna xikaayadii soddon iyo shanaad an cataa radi allahu taala canhu cataa tarjuma wa waa kabici laha lakin cataayaalka bakeeno cataayaalka waa badayiin waa fiiriya niga cataa bin rabaxa jiraa cataayaal kalena waa jiraa oo suufiyaal eh asagana waa waxaa rabi kasto wax isku cadeeno kala soco saasaan uga ugu tagay qaala waxaas dhahay dakaltu suuqa min alaswaaki aan galay suuq oo suuqyaalka kamid eh faidan ana bijaariyatin waxaan la kulmiyasaay jaariyo oo yunaada caleyha loo naadihaayo oo lagadoy mana loo naadiyo yaa iibsahaa ama ladhahaay fashtaraytuhaa waxaan ku iibsaday bisabcati dananiira tadawa dinaar calaa anaa majnuuna inay majnuuna ay tahay ahaan shardigaasa aan ku iibsaday waan ku aqbali asaay tadawa dananiiran diiwasa waji'tu bihaa ilaa manzili gurigeeyi aan ula imid falama kana lail markii cawaday la gaaday waqad madaa xaal astagay bacduhu leilka bacdigiis astagay ra-aytuhaa waxaan arkay asdhaaye fii majnuunada ahee daahirka qad tawadaat qad tawadaat oo weysa qaadati wastaqbala alqiblata kiblada uqaabishi tusalli xaal ay dukaheyso fasamaytuhaa waxaan arkay asdhaaye tastanifو igo kumarji samayso bidumuuc oo qofna marji camal oo liciiji camal noqonayso dumuucda oo ka baxaaya ajrigiis oo inta ilinta oo ka daadahay oo inta ay uheyso oo ilinta uu daadahoyo dabkiis waxaa maqla idoo marji samayso camal oo codki dhaf xeer mooyo wataqulu ay dheheyso ilaahi bixubika li jeceelka ad ijacashaheed ilaa ma raximtani mi naxdisatido saasay ay dhaheysaa munaajaat waayo fatacahaftu marka waxaa heelsadaas dhaahe junun markaana baxa heelsadaas dhaahe waqultu waaan dhaayaas dhaahe ya jaariya laa takuli haakada ida man kalayka wataa daayirka e usi asraaco yani laa takuli haakada sidaa adahin yani ida waay dhaha jeceelka jacshi mi naxdisatido sababtiis saasaan dhahin laakin saan dhahaas dhaha walakin waxaa dhaha dhaha kuli dheh ilaahi bixubi laka ilaa maa raximtani saas dhaha waa macnaha jaceelka aniga aan ku jeclahay dheh saasas dhaha waa usaxay faqaalat waxay tiiri ilayka cani ya bataal ika dheera way tiiri bataalaa tahay nin camal oo camalkiisi gaawati a tahay oo dhaacadiis gaabs oo ka gaabsaday acmaashiis oo lagarabi kagaabsaday hata bataal manaa ninka acmaashi lagarabi oo suubeheni wayno ninka camalka katagaya camal suubeheni camal oo addunya al amase camal aakhar oo suubeheni ee iga dheeraaw ya bataal fawa xaqi xaqihi xaqiisi xaqiisaan ku dhaartiya asdhahay low lam yuxibani haddiiska jeclaan lahayn meel ay u keent fiiri low lam yuxibanii usocas diidoyaa iday dheheeso adi jacayl jacashid ilaahay dhehees dhay waxaan ku dhaartay xaqiisi xaqiis low lam yuxibanii had ilaahay jeclaalayen ma anaa marka adin mahurdiisi lahen wa aqaamani ane salaad ma isoo kici lahen hastaay ma anaa marka adin mahurdiisi lahen wa aqaamani anin ma isoo jooji lahen uma sakadad calaa wajihaa wejigeeday ku dhacday wajacala wejiya u dhacday wajacala taqulu waxay gudageshi ay dheheyso alkarbu mujtamicun kurbigii kurbadii waa waa kulantay waalqalbu muhtariqun qalbigiina ay dheheysaa waa gubtay waalsabru muftariqun sabarkiina waa kala tagay wadamcu mustabiqun ilinkiina waa soo bakay waa soo hor waa soo degday waayno waa ili celi waayo mustabiq liiraano ilintiina waxay noqonta wala celi waayo oo isoo dhakaayo kayfa alqaraaru calaa man laa qaraara lao sees u sugnaahaa qalbigiis degaa af oo degnaa oo meel oo isdeganaan oo adduunyada oo isku lahayn deganaash meel deg isku lahayn sees as qalbigiis u degaa mima janaahu wixii hawa hawada wixii oy oy oy guratay darteedi hawada wii mima janaahu hawa hawada wixii guratay darteedi oo qaraar lahayn xasilooni lahayn washaokuna iyo hilow wixii isgurti ajligeedi qaraar ulahayn walkalaqu iyo yani khalaq waxaa dhahay fiigaya camal atihayn khalaq wixii isgurti ajrigeeda oo qaraar ulahayn sid qaraar ulahaa markaasi yaa rabbi in kana shayun fihi li farajun ya rabbi rabbigeyo in kana shayun hadis shay jiro oo fihi li faraj aniga faraj an kuleeyahay sheegaas fiigiis hadis jiro famnun calaya bihi iu galad sheego maadaama biramakun intiiba ruuxas uu jiro ramak asalkiis waawaayo xayaatada ninka makismashar me u dambeya asgaara ramak ومناadad calىa sawtihaa ay kunaadisay soodkeeda kii u koreeyay kunaadisay ilaahi kanat almucaamalatu mucaamalada waxay ahayd bayni wa baynaka siran adiga iyo aniga dhexdaayna siray ahayd mucaamalada oona dhex maraayey waalaana kad calima almakluuquuna makluuq yaalkiyaa ogaadeen faqbidni ilayka iqabwo uma shaiqad shaqatan neeftur waa fira kacd farakat dunya dunyadii ay ay ay ay ay faaruqdibe waaba ku dhimatay raim raxmat ullahi tacaala calayha xageeda ilahay naxariisteeda korkeeda allah yeele khaslaan waas xasuuse tarafoo ida kamid e si baba sufi cabdinuur ka dhacay oo salmaan osulbaka jirin marki hawer hawertiisa ogaati nooca fir baba sufin waa kashfi ata anig bis waay ma awadayna ogtahay markale salaad maskunaina tahay hore ani hadle tahay hadda waan ilahi leyna ogaa hadda bas kala an ogaada kaaso dhex gashi marka waa taas ugadaya sirta bibacdo wana wahawaaye waa waxyaalaha oo socohay ninka waa kaxer ma aha da israa sirta baaa sirta baxeysaa la diidaan oo lida sir oo oo si dhakti ku sheegaan a ah, dad maqrib way leeyahay dad cishay leeyahay ah, saas haddaba mar khadiifka adoogis miyaa la sacbadas geeyno isko a kutukufsan waa dhawaafi marka adan ishta mujasa mis kusoceli ilaa ka dhinto hadii dhintan ba hadi iska sheeg asda ilaa intan ka noolahay asheegna idasheeg alxalakaayat asaadisat wathalaathuun an shibli waxaa laga wari radi allahu tacaala canhu xagkiisa allah ka raadi ahaadee qaala waxaa dhahay ra-aytu majnuunan an arkay fi bacdi turuqaat jidadka bacdigoodan ku arkay wasibyaanuna xaal khalfahu ayyihiin gabaashiis yarjumuunu bilan dhagac ay kutuutuurayaan waqad cadmo iyagoo dhiijiyeen wajahu wejigiisna ay dhiijiyeen aasi washajaw raaso madaxiisna ay dakreen fasajabtuhum canhu waa ka celiyasta waa ka horori waa ka canaanti faqaalu waxay dhaheen ya sheekhu dacnaa naktulhu nadhaaf aan dilne fainahu kaafirun waaye oo gaaloobi waaye qultu waxaan dhahay dhahay ma badaa lakum min kufrihi maxaa nigu soo daahiri kufrinimadiis xaggeedi xaggii qaaluu waxay dhaheen yazcamu wuxuu oranaa anahu yaraa rabbahu rabbigiis inaas arkaayo wayuxaadisu inaas sheekeysahay as oranaa taas as sheegahaa ama waay faqultu waxaa dhahay aan dhahay as dhahay calaya qaliila hoogoo ikaadiya as dhahay uma taqadama isceliya dhahooya kisto uma taqadamtu ilayh waa utagayaas dhahay fawajadtu ha halkaas ba yataxadatu assheekehaayo wayadxaku asquslaayo aan arkayaas dhahay wayaqulu fi asnaai dalika marki qosolkaas isheekaas dhahayo dhaxdeeda waxaa isku dhahaa hada jamil minka wax fiican waay xaggaada isku dhahaa hada jamil jamil minka xaggaada aad tusalid alayha haulaai sibyaan yafcaluna biha kada ilmaanyara usadijirsasaana igelaaya mayno af fakultu lah waxaa dhaha ya akii haulaai sibyaan yaquluna canka shi ilmaanyarya xaggaay waxay kasheegoyaan wax weyn ay kasheegoyaan shibli a dhahaa eh, qaala ya shibli ma yaquluna man iska saana dhici kara hadda markii magaciisku asku wacay ma yaquluna waxay dhahayan qultu waxaan dhahaya sda yaquluna inaka tadcum anaka taraa rabaka tuxaadisa waxay dhahayaan ina rabbiga arkoosi oodana sheekeyso fasaaca sehatan cadiima aada isku kayli khayla weyn uma qaala waxaa sdhahay ya shibli xaqi man tayamani oo igu duleystay igu adoonsaday xubigiisi aan ku dhaar xaqiisi aan ku dhaartaye oo wahay yamani igu wareeri bayna bucdihi wa qurbihi dheeraashadiisi iyo dhawaashadiisi inta udhexeeysa igu wareeri aan ku dhaartaye low waxtajaba canii tarfata caynin hadii iga xijaabsami lahaa xaggeega il il biraftigeedi latakadactu min alami lbeyni dheeraashada lahawgeedi aan laga go'i lahaay hadal ogeyn waay latakadactu waxaan laga go'i lahaa min alami lbeyni dheeraashadiisii lahawgiis aan laga go'i lahaay uma wala canii muslican waa iga jees soo deg degaayo waw yaqul usoo dhahaayo hadda aragtada ilaahay oo nabiga ahen waxaa ulena waa soo sheeg sifiican u soo hadaladii hore sku sheegay qalbiga aragtida oo qalbiga waayataa saasaytu waaye uma wala cani musrican kusoo oo degdegaaya sigajees xageega oo yaqul usoo dhahaayo khayaaluka fi cayni khayaalkaadi kasti khayaal wax oo xaqiiqa laheena la dhaano khayaal oo hortaada imaahay camal xaadirsiisa camal leh kaasaa la aha o khayaalk khayaalkaadi fi cayniha hadi ishay fiheedi wadikruka xuskaadina fi fami afkeygaas ahaaday umatwaaka nagaa nagaashadaadi fi qalbiyaas ahaaday fa hina takibu intayd u maqnaayeysaa laakin wa waa bushi ninkaan oo kitaab kale musanifka waa diidan yahay ninkan hadalkaan saasu dhahay waxaas dhahay asawaabu fi hada lbeyt sida toosan beytkan waxawaa an yuqaala in la dhaho waayas dhahay jamaaluka fi cayni la dhahaas dhahay khayaaluka isdiidaano khayaal waxyaal oo xaqiiqa lahen awdaama tahay oo khayaal eh oo adig kusoo mumuuqahayle waa kortaas xaadiraayo camal oo adig su xasuusiyeysa camalaa dhaha taasna ilaahay mala dhahi karaas dhahay wadikruka fi fami huskaadine afkay fiigiisas aade waxubuka fi qalbi umas waa kaas diidan yahay no waa ilaahay qalbigey isdegan yahay asoo dhaha ama waay no maya asdegya qalbigey waayo macnaa waxubika fi qalbi xubigaadina qalbigey as aade fa ina intay iyo cilay liana bacda alfaadi lbeyt aladi qaalahu ninka majnuunka alfaad lbeytka isdhahay bacdigeedi laa tajusu maku banaana fi sifaati lkaaliqi ilaahay khaaliq ahaa sifaadiis subxaanahu nasanaahi watacaala shanigiis ku ahaaye alxikaayat asaabicatu wathalaathuun xikaayadii soddon iyo todobaad can mohamed bin maxbub ninkaan waa jiri baa waay waxaa laga weri raximah llahu tacaala qaala asir kuntu fi shaaric lmaristan waxaan ahaayaa dhahay maristan shaaricees baled waayo fa idan bigulaamin waxaa la kulmiyaas dhahay aisokadi wiil oo kad gula lasoo xexiri waquyida la xeri faqaala li waxaas dhahay ya yabna maxbub ibna maxbubo aturaahu bacda algeydi walgili raadiyan cani muu arkeysaas dhahay markii lixeri oo lixeri xeri kabacdi inaas raali iyahay mu arkeysaa kulu dalika fi xubii waxaa dhan waxaa ligu yaali asdaa usiga xubigiis darteed yaa ligu yaali asda jaceelka jeclaa madasiisaasaa ligu yaali asda marka ninka raadi naqahaa uma bakaa waa ooy waansha waxaas gudagali yaqulu asnahaayo min dunubi yaxiqu lii an an uxa min dunubi min ajli dunubi yaxiqu lii waxaa xaq xaq iyo naqahaa aan muteesaha an anuha inaan oo qayli on bararto on aad otel koro n faaro on kubararto ai xaq naqaha ai an xaq yeelaha an muteesaha lam tadacli dunubu qalban صaxiixa maxaa yeele asdaay dunuubta ma ii dhaafin qalbi fiyo ma ii dhaafin asdaa qalbigay dhan jiro ay ka dhigtay aklaqad muhjati dunuubteyda asay nafsadeydi ay bololisi duug ay ka dhigta wax duug ahay ka dhigta aklaqad muhjati nafsadeyda waxaa duug ka dhigay akuful macaasi macaasida gacmaheedi wax oo bololooga camal ka dhigay wanucaani lmashiba ani dhema وتعاني المشيبة ميا ونعاني وعن أن أن لكلمينا عرضة أن كتوه أن أن أن لكلمينا نعيا صريحا أصو دمشق داين وخبر جيرالي هاي نعيا صريحا أو صريح أهان أو خبر جيرالي معناها ناس وعديها inaan dhimasho lahayn soo dhawaad mano kafa saas waay wanucaani lmashiba ciradane waxaan la kulmaynaas dhahay nacyan isagoo oo kabargeeraadihay dhimashadaaya oo sariican si sariic ahaan ukabargeeraad kulamaa qultu kad baraa jircu qalbi asdha mar ala markiin dhaho waa iga faas qalbigeega qaabaciis caada qalbii min adunuubi janiihan qalbigeega waa iskusoo naqahaa asdhahay as ahaa dunuubta xaggeedi koo dhaawacmay inama alfawzu liwaanka wanaciimu iyo naciimka لcabdina usugnaaday oo jaa fi lxashri yimid aaminan usoo nabad galay mustariixan usoo oone oo istariixay taasaa afoos incim usugnaaday alxikaayat athaaminat halaathun an caliy bin cabdan waxaa laga weri raximah allahu tacaala qaala asiri kaana cindanaa waxaa ahaaday majnuunu nin jini qawaataayna joogay yujanu bالnahaar maalintii jini jiniga jiniga ku dhacaa wayafiku bilail cawadina waa mirsaxaa wayusali waa dukaa waymaaji rabahu rabbigiisa silakooda ila sabaax ilaa subaxdii faqultu lahu yawma maalin waxaan u dhahay mundu kam juninta inti shame inti inti wakti ilaa ilaa shame aad jinigaan ku yimid ilaa goorma aad jinowday taa mundu caraft laga bilaaw intin ilaahay afoonsa ajiniga uma ansha yaqul hasgudgal astahaay ana aladii ani ki an ahay albasani labisaydi lama taqarabtu markin u dhawaada libaas alwidaal jaceelka libaaskiisa asilabisya ahaay asta fasirtu waxaan ahaaday as ahay laa aawi ko udumeynin oo uhooyaheynin ilaa munisin ko wehliyo ilaa ilaa malik risq cibaad maahine adoomaka risqihooda alihi hanta xaggiisi mooyaane meel kale muoyaay mudumaaye qaal asa fakarajtu waa baxay faidan ana bihi idan usaala kulmiya fadail alcaql so caqligiisi oo soorsan oo baxsan oo wareersan caqliga fadakala waa soo galay waqaalo asa atina kadana kadana si lakad lakina min safarina hada nasaba safarka waxaan ula kulmi daal safarka oo kane waxaan ula kulmi asdahay daal a qur'aankas kasoo iktibaas taalimtu waxaan ogaadi asdahay anahu jaa'icun in asbaahan yahay fakadamtu ilayhi طacaama gurigaan siyaas dhahay aan hormariyey taa kale waunisa mushrik waa anshaa waxaa gudagel yaqul as dhahaayo calayka adiga korkaada macbuudo itikaali cuskashadeeda as ahaada ilaa cala naasi kulihi dadka dhan maya ma cuskasanihi wa anta adigo adin macbuudo caalimu bixaali caalimuna tahay ko xaalkeyga os laysa taclamu laysa tuclamu adiga maligu oga wa aksamtu ani waxaan ku aan ku dhaarti as aniga kulamaa juctu mar alaale markaan gaajooda sayd saydkeyo sataftaxu lii inaad ifuri deenti aan ku dhaafiyan tahay baaban irid fa ushaa oo liwaraawi doono wadcom liikuudi doono saasaan ku dhahaftay ilah xagisaa laga kuudiha aan la waraabi saasa akacad faqultu lo waxaas dhahay awsini biwasiyatin wasiya igu dardaarman aanu dhahay qulti la waxaan udhahay awsini biwasiyatin wasiya i dardaaran dardaaran i dardaaran faasha waxaas guda gela yaqul as leeyahaayo ilzami alkawfa maca alxusni watakwa allahi tarbax maanaa ilzami alkawfa qabsiga laazim maca alxusni laazim tiraayo oo oo tiras wixii ka dhacay umuurka kusugaaya aakhira abriga وتقوى اللahi ilon laazim idana tarba aribadidile ilahay takودisna laazim waanadi waay وatruk الdunya جamيعan adunya dhan katag aslaay ina takوى الlahi ya arjax raajix badan ilahay takوadiisa raajix badan addunya dhan ilaa ka raajice واجتahid fi ظulmat الlail cawdii mugdigiis ku اجtihaad idaa ma ajnax adis cawdii mugdiyaawo wakrac ilbaaba qaliilan oo yar irida garaac ilahay iridiis garaac oo wax su-aalo falacala albaaba yuftax waxaa la rajiyaa inaa ilaahay iridiis askuus oo laga furo waqiila libacdin libacdihim waxaa loo dhahay bacdigoodi majaaniinta le waayo calimni shay an antaficu bihi amase keyrkoodi oo uliida le shay bar oon ku intifaco faqaala waxaas dhahay fira minhum dadka xaggoodi ka oro orod walaa ta'nas bihim aweyshin fayatimu markaas fayatima itisaaluka haddii taas oo dadka ka orodi ood weheshanin ya xariirkaada oo ilaahay ula leediis waa taam noqoa wayaqila cadaabuka cadaabkaadin wayaraaha faqultu waxaas aan dhahay dhahay zidnii in haddan ii ziyaadi qaala waxaas dhahay ilzam sidqa runta laazim watugaa alla ka cabsiga laazim watruk lcujba camal weyneynsiga ka tag wariyaa istuska tag camalka saacada sameeheys waglibi nafsa nafsada ka gaalib noqo walhawaa hawadana ka gaalib noqo ee ka i ka gaalib noqonin adi ka gaalib noqo waxay hawaadkooda e kareeb hawada wixii kufarees ka joogso turزq الsuل waxaad su-aaleysa ilaahay waa lagula arزuqaaye wlmunaahir duuladana waa lagula arزuqaa markaas hadidka gaalib naqdid oo waxaan soo sheegay ad laazimta katag oo katag an ka tagtid adiga marka waaad waay su-aalatid ilaahay xaggiis waa lagaa arزuqaa waay su-aalatid a lagu siihaa waxay adiga ya duuleysidna waa lagu siihaa faqultu waxaan ayaa xasbuka radia allahu tacaala canka ilaah kaaraadaade intaana ku ku filan waxaad i sheegtid alxikaayat taasicat athalaatun xikaayadii soddon iyo sagaalaad can di nuur lmasri aa laga wariy radia allahu tacaala canhu qaala waxaa dhahay ra-aytu fi jabali lubnaan jabal oo lubnaan ku yaal waxaan ku arki fi kahfin god rajulan abyada raasi nin oo timiis cad oo lixi garkiisna cad madaxa tinta iyo madaha tinta madaha iyo tinta oo garkana ka cad ashcasa oo basaasa akbara oo boora naxiifan oo caate o yusali waa dukuhooya so dukuhooyaan arkaysa fasalamtu alayhi wasalaami bacdama salima min asalaati salama min asalaati fi salaat sala kabacdi farada calaya salaam salaanta waa iisoo celiya waqaama ila salaat salaadias ku kacay farada calaya salaam salaantii waa iisoo noqen waqaama ila salaat salaadias ku kacay fama zaala makazuulin raakican asrukuucaayo saajidna asujuuda xataa sala casra ilaa katigto casirka uma stanada ilaa xajina dhagac cuskaday wajacala yusabix llah waxasgudagali tasbixsahaayo ilaahay tasbixsaha subxaan allah subxaan allah asl walaa yukalimni s yuwarmeynin yuwarmeynin faqultu lahu waxaan dhahay raximaka allah ilaahay aku naxariiste udcu allaha li caza wajala lilaahey isug caza gaalib a wajal li aniga faqaala casdaay haanasaka allahu biqurbihi ilaahay aku wehliyo dhawaashadiis faqultu la waxaan dhahay casdaa sidnii lizaahiri si waxyar camalaas ulo naqdina wax igu dar asdaay faqaala wayaa bunaya wiilkeegayaw man aanasahu allahu ninkii ilaahay asku wehliyo biqurbihi dhawaashadiis acdaahu asiha arbaa khisaalin asiha afar khasl asiha cizan ciziya siha min gayri cashiiratin isagoo qabiilka qabiilkiisi laaa xaggoodi la-aantoodi ascizi siha cashiira la-aan qabiila tiqalati al dhahaa qaraabadaada al dhahaa qaraabadaada la-aanteeda ilahay xoog yeelaa waay maanaa kas wacilman asiya min gayri darb usoo dalbin as cilmi siya usoo jirinin cilmiga oo barash isku doonanin as ilaahay cilmi siya waginan min gayri maal maal la-aan as ilaahay deeq siyaa deeqa siyaa waunsan wehela siyaa min gayri jamaca jamaca la-aan hataa keligiis yahay wehel wehelkiis waa ilaaha wehel ehno ada kas qalbigiis ilaahaaska adkaa tuma shayka shaakatan wa wafirakacayaal dhahay waa sooneef falam yafiq masoo miirsanin ilaa bacda halaaثati ayaama soo miirsanin uma qaama waa watawada'a wasa'alanii waasi su-aashi kam faatahu min salaatihi intii salaad oo ka tagsi faakbartu waa u sheegay faqaala waxaas dhahay ina dikra alxabiibi xabiibka xuskiis hayaja shawgi aahilowgeyga soo kiciyay uma hub lxabibi xabiibka kaljecelkiisia adha lcaqliy caqligey wareeriyey ina dikra alxabiibi xabiibka xuskiisi ah hayaji shooki iloogey soo kiciyey uma hub lxabiibi xabiibka xubigiis yaa adhala wareeriya caqli waqad istawxashtu waa ka cidloomay min mulaaqaati lmakhluuqiina hadalkiisaa socda makhluuqyaalka la kulankoodi xaggiisii waa ka idloomay waanishtum waxaan weheshtay rabi alcaalamiina makluuqa rabbigoodii insarif canii iga noqo xagee ka gadoon si nabad a ah, xagee uu gadoon dad marawi wasdaa ah, dad inaan dhedhexgalo marawi faqultu lahu waxaan u dhahayaas dhahay yarxamuka allah wakaftu calayka waaan ku aan korkaadi an joogsada asdhaha ayaam rajaca ziyaadati inaa wax ziyaadisid ahaan len arajehay wauritu mawcidata minka maxaan kaarabaa waana hagaadi wabakayt waa ooya siri waanan kaarabaa waa ooy faqaala waxaas dhahay axbib mawlaaka mawla hadi jacaal walaa turid ha ku doonin bixubihi jaceelkiisi mawla hadi bedelan bedel ha ku doonanin ha ku doonanin فالمحبون لله ddka ilahy جacl hm iyaga tijaan cibaadi adoomaka taajyaalkoodi waaye wacalamu zuhaadi zuhaadi zaahidiinta calankoodi waaye wahum igi asfiyaa llahi waaye dadki ilaahay asdoorta waariba dadki jaclaha waaye wa cubaadhu kuwii caawdaayan wa awliyaauhu awliyadiisi uma sarka sarkatana seeniyey faarq dunya dunyana waa faaruqay fain kaana ma ahaanin ilaa hunayhatan waktiyar lay ahaade faidan waxaa waktiyar kabacdi manaha faida nahnu bijamaca dad aan la kulani asda min alcudbaad oo dadka caabiyiinta ah yanxadiruna min aljabal ay kasoo degdegooyaan be soo ogaada yaa waaya kuli awliyaal waayna meel iskugu yimid jabal jabalkiay kasodegdegooyaan jamaaca oo badan oo dadka caabidiinta kamid ah fatawalow uga tawalihiin xataa waarow ilaahay ay u asturaan taxta turaab caro ay kadugaan carada hoosteeda ay kadugaan fasa'altu waxaan dhahay waa su-aali masmu hada sheekh sheekhaan magaciis maxaa waaye faqaaluu waay dhaheen shebaan raay waa kaseen ninkaan shebaan musaab al dhahaa raximah llahu tacaala wanafacana bihi amin amin wallahu aclam